بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الذكر حسكي مبابيه الله الله حصه والدعاء هي بريدي الله الله بريه تبارك وتعالى ذكرك waa inta badan waxaa loo isticmaalaa carabka xusidiisa alla uu xusayo tabaaraka wa tacaala ayaa loo isticmaalaa qalbiga xuskiisana waa lagu itlaaqi karaa waxaana ugu muhiimsan dikri ilaahay la xuso qur-aanka qur-aanka akhrinkiisa iyo adkaarta kale mashruuca ah carabka uu adoonku alla ka xusayo tabaaraka watacaala marka asal ahaanna mashruuciyada dikriga qur-aanka ayaa allah tabaaraka wa tacaala uu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira xusid aada u badan alla xusa tabaaraka wa tacaala sifaadka dadka alla uu u dembi dhaafay darajo sarana oo weyna uu ballanqaadayna dadka waxaa ka mid a waaddaakiriina allaha kaiiran waaddaakiraat ragga xusida badan iyo dumarka alla xusida badan marka hadalkama joogo dee qur-aanka iyo sunnadaa ku tusay mashruuciyadiisa laakiin dawaabidiisa iyo shuruud buu leeyahay maxaa dikri iyo maxaan dikri ahayn see dikriga loo gutaa haa kada amarka masalada dikriga waa amaa ducada waa baryada oo inuu addoonku allah tabaaraka wa tacaala uu wax weydiisto ama codsi adduunyadiisa ku saabsan ama codsi aakharadiisa ku saabsan inuu alla u gudbisto ayaa la yidhaahdaa adducaa ducadu marka waa nooc dikriga ka mid a bal dikriga noocyadiisa ugu fadli badan bay ka mid tahay laakiin wuxuu si gooniya ugu sheegay yacni mudnaan gooniya la siinaya waxaa la dhihi karaa min baab dikru lkhaasi bacda alcaam yani dikriga ka guda weyno ducadu way gelaysa si gooniya waxaa loogu sheegay bimacnaa in mudnaan gooniya la siiyo macnaha وعن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري يقول الله الا وحو ليه تعالى كرهي انا انغو مع عبدي اضلكيغان لا جيرانكيسا اهي addoonkaygaan la jiraa maa dakaranii inta uu ixusayo oo taxarakad ay dhaqaaqayso bii aniga sababtayda shafataahu labadiisa bishimood aniga dikriga iyo xuskaygana ay bishimihiisu ula dhaqaaqahayaan addoonkaa waa la jiraa ayib ana maca cabdi akhrajahu waxaa soo saaray ibnu maajah baa soo saaray kadalika axmed iyo xaakim baa soo saaray wasacahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan wadakarahu waxaa sheegay albukhaariyu baa sheegay tacliiqan buu ku sheegay yani mucallaqan isagoo xadiidku la tacliiqiyey tacliiqana horaan u soo marnee xadiidka sanadkiisa qeybta hore marka la jaro laga bilaabo raawiga u horeeya marka la jaro ayaa waxaa la yidhaahdaa mucallaqa la yidhahda saas maana ayb ama kulli ha la wada gooyo saxaabigoon ha la soo reebo ama sanadka qayb ka mid a ah ha la jaro laakiin goyntuba hadday ka bilaabato xagga hoose markaasa waxa la yidhahdaa mucallaq marka bukhaari wuxuu wariyey isagoo tacliiq mucallaqa macnaha lafdigan hadda meesha ku yaallaayay oo uu inoo keenay waxaa iska leh ibni xibbaan iyo bukhaari tacliiqan ama lafdiga ibnu maajah asagu sidan ma aha lafdiga ibn majah waxa weeye ana cinda dhanni abdi bi allah saasuu rasuule anugu waxaan ahay addoonkayga malihiisa agtiisaan agtiisana wa ana macahu xiina yadkurunii markuu ixusayana la jirankiisaan ahay fa in dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi hadduu isagu gooni ahaantiisa ii xuso oo si khaasa ii xuso aniguna naftaydan ku xusiyo gooni ahaan baan u xusaya wain dakaranii fii mala-in dakartuhu fii mala-in khayrin minhum hadduu dad iyo jamaaco dhexdood igu xusana aniguna jamac dhexdiisaan ku xusayaa waay oo malaa'igta dhexdiisaan ku sheegaya oo ku xusayaa way macnaha xadiidku markuu lafdigaa yahay bukhaariyo muslim baa soo saaray ibnu maaja keliya ma soo saarin amaa lafdigan meesha inoo yaallaay ibn lafdiga ibn majah ma aha wa lafdiga ibn hibban fi sahihihi iyo bukhari ta'liqan fi sahihihi sasu ala طيب حديث كوحو فايدين الله تبارك وتعالى وحديث القدس هرت حديث القدس كان وحل إذا هذا وحديثك لفظي جيسية معنيه سوى حق الرب كيه وهذا الكي الرب واحد لكن القرآن كويك لكدسين يسوي فروق وعود حيث سيدا حديثك النبي حديث القدس كبا فروق وعود حيث معناه ليس هذه الآن معناها مقام هذا أن تفاصيل كقل كرنما مركا الله تبارك وتعالى وحولي أنا مع عبدي أدون كيغن لتشيرن كيسانا حالدا وحصيو بشميه سنة أي ذكر كدق دقاقيان وأن لتشيرا وأن لتشيرا محالة قوضا ومعيدي خاص كهيدا معيدي عام كي لغمو معيدو يلا تشيرن كألي qur-aanka iyo sunnada ku yimaadaan laba qaybood weeye maciya caama iyo maciya khaasa maciyada caamka waxa weeye addoommadoo dhan bay ka dhaxaysaayo waa ogaanta alle iyo ka warhayntiisa iyo la socodkiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa khalqiga uu arkayo ee uu la socdo arrintooda maciyo caamaa la yidhahdaa taa iyada masiye dheeraad iyo fadli dheeraadana cidda lagu sheegay uma siyaadiso laakiin maciyada khaaska ee xadiiskani ku saabsan yahay macnaheedu waxa weeye waa la jirid khaas ah oo wax laga wadaa ilaahay baa u naxariisan wuu u hiilin wuu jecel yahay wuu waafajin waa mid khaasa waay taa khaaska baa laga wadaa marka aa midda khaaska marka waxaa iska leh allah tabaaraka watacaala awliyadiisi iyo dadku jecel yahay wuu garab qaban wuu waafajin wuu u hiilin wuu la jiraa sidaasaa marka laga wadaa maciyada khaaska marka dadka alla xuso tabaaraka wa tacaala allah waa tabaaraka wa tacaala la jira sidaasaa laga wadaa وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك مركا فضل جيسو حديثك تلماميو روح روح إلهي حسدي سبضية وقرآن أخرس كبضية أذكار حسدي ذبضية عرب كيسو مر والبذير إلهي كقويه وأظن إلهي قرب تاقين ولا تشيروه روحوا المر في حديثك محوها أبو الدرداء ترمذي kii xadiiskii muxuu ahaa abu darda tirmidhi ibn maaja ay soo saareen nabigu yuri sal alay wasalam alaa unabbi'ukum bikhayri acmaalikum waazkaaha cinda malikikum waarfaciha fi darajaatikum وخير لكم من infaaqi الذهب والورق وخير لكم من an تلقوا عدوكم فتضربوا acnaaqahum ويضربوا acnaaqakum قالوا balaa يا رسول الله قال sal lla alay wasalam dikru llah miyaanan idiin warramay buu nabi sal lay ly waslam acmaashiinna dhan wax ugu khayr badan oo ugu dahirnaan badan boqorkiina agtiisa oo allah eh. oo ugu sarrayn badan darajaadkiinna oo idinka khayr badan in aad dahab iyo fido sadaqaysataan ood baxsantaan oo idinka khayr badan inaad cadowgiinna la kulantaanoo qoortiisa aad garacdaan ood laysaan iyaguna qoortiinna ay garaacaan oo idin laayaan yaniyaa shahiiddo wey macnaha intaasoo dhan wax ka khayr badan ma idiin sheegaa haa buu dheheen nebi allah markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla lay slam waa ilaahay xuskiisa wa waa dikriga alle tabaaraka wa tacaala marka wax u dhigma ma jiro wax u dhigma ma jiro alla dikrigiisa tabaaraka wa tacaala طيب وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر الله لنا هي وحن كهلنا وذكرك مشروعا وذكرك مشروعا oo quraanka iyo adkaarta soo aroortay wixii oo ma'huuraadka abaa ah laga wadaa haddana qaabku u samaynayo ay tahay qaabkii shaaricu u soo arooray ku yimid ee uu u jideeyey kaasaa dikri la yidhaha amaa soomaalidu kanay dikriga u taqaano xadrada ah kaasi dikri maaha waxaan garanayaa curfiga soomaaliga ah waa waxaa jira haddii dikriba la sheegaba dikri un xadrada loo yaqaanay dikri kaleba lama yaqaanay markaas waxaa loo soo qaadanaya aayadihii qur-aanka ee dikriga ka hadlay iyo axaadiistii dikriga ka hadlay kulli xadradaa la wada saaraya taas iyo dhikri ma hadrada dhaantada dhaanta dhaantada ah, bedelkan hadrayn la inaad banaanka u baxdo soo dhaantaysa ka fiican laano dhaantadu waa ifmi markay ugu badan tahay dunuubaad gelaysa laakiin xadradu shirkiyaad bay xambaarsan tahay wax diinta lagaga baxo baa ku jira iyada ama haddaad banaanka kusoo dhaantayso nin dambaabay umaataa laakiin weli muslima ah. marka dambi iyo shirki kee roon soo dambigu ma roon saas darad dhaantada dhaanta xadaradu xadaradu marka dikri maaha iyadu soomaaliyan baa u bixisay mooye dikri maaha saas daraaddeed nusuustan in loo deliishadaayo waa khalad oo waa nusuus meeshii shaaricu ugu talagalay meel aan hayn la saaraya weye marka lagu fasiro xadrada وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ما سميه ابن آدم ابن آدم ما سميه عملا عمل كاسو أنجى بدبادين بدن له إساق من عذاب الله إله عذاب كيسة كبدبادين بدن من ذكر الله إله الحس كيسة حقيس يعني عمل كبدبادين أما كبدبادين بدن cadaab ilaahay addoonka ka badbaadin badan oo dikri ka badani ma jiro ah, camal la sameeyo oo naar kaa badbaadiya waxaa ugu muhiimsan dikriga saas maana ma min maa camila ma sameeyo ibnu aadama camalan ma sameeyo oo anjaa korin iyo badbaadin badan lahu isaga min cadaab illaahi min dikri illaahina ka badbaadin badan saas maana min dikri illaahi alla dikrigiisa xaggiisa uga badbaadin badan camal noocaasi ma jiro akhraja waxaa soo saaray ibnu abi shayba والطبراني وصوصار بإسناد بكسو صار حسن أو حسن طيب هذا الكحافظك يري بإسناد حسن ليس بحسن ما ولا سنة لأنه سندك حسن ما انقطاع باكو جرا سيده هي تمويله وكالت رجاله رجال صحيح أما الثقات هدور له لها لما لهاته أما صحة السند أما حسن السند وحو استلزام سنة يا إنه سندك اتصال مع ثقة الرجال إنه وجه rag raggiisana waa inuu kalsoon yahay sanadkuna uu yahay sanad muttasil ah sidaana meehe sanadku waa munqatic sanadku waa kala go-an yahay lianna ninka la yidhahdo taawuus kama uusan maqal saxaabiga mucaad ibnu jabal la yidhahdo waxba muusan ka maqal sida caliy ibni cabdillahi ibn lmadiini iyo keyrkiiba ay leeyihiin saas daraaddeed alimaamu daar wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay macnaa waxa weyaan xadiisku waa daciif dacfigana waxaa keenaya sanadkiisa munqatica ah oo kala go-an sidaas macna marka xasankaas muxuu ahaaye saxma sanadkiisu xasan ma وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري ما جلس مفرستا قوما قوم قوم مفرستا مجلسا ما لا فرست كاسو يذكرون الله الله يكو حسيان فيه دحديس يكو حسيان قول الله فرستيا ما لا فرستو ضد ما فرستا iyagoo ilaahay ku xusahaya ilaa hadday fadhiistaan xafathum waxaa hareerayso isku wareejisa almalaa'ikatu malaa'igtiibaa isku wareejisa wahashiyathum waxaa daboosha alraxbatu naxariista allah daboosha wadakarahum allahu alla wuxuu u sheegaa fii man cindahu malaa'igta agtiisa ah fii man malaa'igta cindahu agtiisa ana alla waa u sheegaa akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray xadiiskani wuxuu faa-iidanayaa dikri majaalista ilaahay lagu xusayo ee dikriga lagu hayo majaalistaasi yani wanaagga ay leeyihiin waa majlis maalan cilmi lagu baranayo majaalisu dikri waa qur-aankii baa lagu mudaarasaynaya lagu baranayaa tafsiir baa lagu akrinayaa dikri in laysugu yimaado oo lawada lawada laga wada qayb galo mashruuc ay tahay baa maalan lagu wada jiraa majaalista noocaas oo kale a marka aad bay u fadli badan yahay allah tabaaraka wa tacaala iyadiiyo dadkeeda waa jecelyahay saas daraaddeed malaa'ig khaasaa jirta oo majaalista noocaasa raadisa markay heshana isugu yeedhata malaa'igtaasi marka majaalistaasay hareeraynaysaa oo muxuu ahay dhinacyaha ka gelaysaa oo jacayl ay jeceshahay daraaddeed khayrkaasay jeceshahay macnaha naxariista rabbina dadkaa way daboolaysaa ayb way daboolaysaa allana tabaaraka wa tacaala yani naxariista ilahay baa daboolaysa waa loo dambi dhaafayaa we ilahay agtiisana wax weyn bay ka helayaan ayib saas daraaddeed baa malaa'igtu markay gudbiso ribootkooda oo ay ku tidhaahdo rabbi yidhaahdo dadkaas aniga dikrigayga iyo xuskayga iyo somayn isugu imaan haa waanu wada dambi dhaafay markaasi malaa'igtu waxay leedahay rabbiyow mid baa ku jiray hebel la yidhaahdo oo isagu dana kale u yimid muxuu rabay talo malaha mid bay meesha ku ballansanaayeenoo fadhiga ka soo galay meeshuu ka soo dabagalay malaha waxaa laga yaabaa inuu jaajuusba yahay oo howlo kaleba meesha wato oo wax qoraxayo malaha waxaa dhici karta inuu kaba xadam yuu u yimid mid dana kale leh baa allow meesha joogay bay dhahayaan ah, hebel markaasuu rabbi wuxuu ihi tabaaraka wa oo dhahaya waa dad ninka la fadhiista ma hooge ma qaban inuu kala fadhiiste isagana waan u dambi dhaafay baa leeyahay tabaaraka wa tacaala saas maana marka majaalista dhikriga iyo khayrka ma sahlana ma sahlana Allah tabaaraka wa tacaala adoomada waa ugu dambi dhaafaa waana ku faanaayo malaa'iktu ugu faanaa fiiriye bule adoomadaydi maxaa isu keenay maxay u fadhiyaan maxaa markaasi waxay rabbiyo ridii naxariis bay ka rabaa marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu faanaya malaa'iktiisana waa ugu faanaya taas macnaha uu faa'iideynaya xadiisku faa'iideynaya macnaha waghashiyatuhum arrahma وذكرهم الله في من عنده الله تبارك وتعالى ملائكه agtiisa buu u sheegay akhrajahu muslim baa wariyay waxa hadiiska laga faa'iideysanaya in dhikriga la isugu yimaado oo laga wada qayb galo inay fadiilo dheeraad leedahay laakiin waa dhikrige waa dhikriga marka koowaad mashruuca ah waa inaad ta'akkudo oo hubsato dhikrigaasi inuu mashruuc yahay oo quraanku sheegay sunnadu sheegtay waa midda labaade isu imaadkiisuna waa inuu mashruuc yahay dikriga ilaahay lagu xuso waa laba qaybood <clears throat> qaybna waa dikri khaas ah oo gooni gooni in loo sameeyo ayaa loo jideeyey sidaasaa nabiga laga soo gaadhay oo shaaricu u jideeyey dikrina waa dikri uu shaaricu u jideeyey in laysugu yimaado dikriga loo jideeyey isu imaadka loo jideeyey waa dikriga laysugu imaan kara isu imaadkiisu uu fadiilada iyo khayrka u wato waay ama dikri aan loogu talagelin in laysugu yimaado isu imaadkiisa iyo ka wada qayb qaadashadiisa iyo mushaarakayntiisa iyo kulankiisu markaa bidcuu noqonaya bidcuu noqonaya kan ammaanan ma noqonayo kan ammaanan ma uu noqonayo saas daraaddeed baa cabdullahi mascuud radi allahu tacala canhu ardaah ayaa waxaa ka sugan qoluu soo maray intay kulantay oo isu yimaadeen xisaabinahaya tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo ha oo tirinahay ha inta iga qabo inta iga qabo intaasaan san anigu tiriye inta intaasa boqol konton saaba ku hay sida dad bay sameeyaan markaas wuxuu yiri wardadu wardays war xumaantiina tiriya buu dembigaad gasheen tiriya anaa idiin damaana qaadahaya wax wanaagood samayseen xagga alla inuusan marna lubaynin laakiin dembigiina tiriya buuri markaasuu yidhi laba mid waaye in aad haysataan dariiq ka khayr badan kii nebi maxamed iyo inaad tihiin dad irid baadinnimo furahaya oo irid baadinnimo inxiraaf iyo bidca furaya inaad tihiin labadaa kay tahay wey wy labadaa mid kay tahay labadaa midun baad ku sugantihiin leesh lanna anna nebi maxamed iyo saxaabadiisii waxaan kamaydan soo gaadhin subxaan allahi dhahaay laysugu imaanahayo a allahu akbar dhahaay laysugu imaanahayo baad bidcaad furteen buu yidhi ama nebi maxamed iyo dariiqiisiibaad mid ka khayr badan baad hesheen buu yidhi meel adag buu dhigay sooma hawsha waa adkeeyey leanna waxa weeyaan dikriga laysugu imaanayo isu-imaadkiisu waa inuu mashruuc yahay kii aan loogu talagelin laysugu yimaada waa in gooni gooni loo kala sameeyo sidii loo jireeyey saas maana ayib salaada taraawixna la jiday in la wada tukado waa la wada tukan laakiin haddaan inaanu salaad duxaan isla tukanayna ka war barqankii masaajidda inta lagu soo xaroodo mikrofoonada la shito haddii la salaad duxaan tukanayna jamaacana ku wada tukanayna qur-aankan khatimayna ka warrama oo nidhaahno sheekhu maxaan bi'innahid salaad dikri baan isugu nimide ma waxbaan bi'innay ha waxbaad bi'iseen waxaad bi'iseenna waxa weeye qaabka nebi maxamed uma jidaynin sooma marka dikriga jamaaciga loo qabanayo markaa fadliga leh waa dikriga shaaricu u jideeyey sida jamaaciga ah saas macna majlis baan hadda fadhinaa xadiis baan dhegaysanaynaa waa la jideeyay sidan oo qur-aan baa la isbaraya la mudaarasiinaya waa majlis la jideeyay وهكذا majaalista sida jamaaciga loo jideeyo way kuwa laga hadlayo ee markaas laga wada qayb qaadanayo waxaa kaloo oo galaya dad fadhiyo oo iyagu si gooni ah ruux walba goonidiisa allah xusaya laakiin meel wada fadhiya dikri mashruucana haya iyaguna waa gelaya وعنه رضي الله عنه آه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيد ما قعد ما فريست قوم قوم maqcadan meel la fadhiisto maqcadkaasoo lam yadkuruu aynan xusin allaha alle waa lala tegay maa qacadda ما قعد مفرسن قوم قوم مفرسان مقعدا ميل فرست ميشاس لم يذكروا اين الحسن الله الذي فيه دحدث مقعد كاسو اين الله كحسن ولم يصلوا اين كصلين على النبي النبي اين كصلين صلى الله عليه وسلم الا هدي دعدو كان وحا اهانيس عليهم كركودا حسره قومم يوم القيامه مالك قيامه اخرجه وحا سو الترمذي وقال وحنا يدي حسن طيب بل حسن مسلمين حسن صحيح بير لكن ولعت تنصدي حافظك مركا هي حسن كلي اني كقرن طيب حديث كاسي محو اهاي ترمذي مركو سو ساري لفظي لفظي سما ترمذي سو وحوي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم saas macna bimaana dad ma fadhiistaan meel la fadhiisto oyna ilaahay ku xusin meel bay fadhiisteen alla mayna xusin nebigana mayna ku saliin sallallahu alayhi wasallam hadday taasi dhacdo waxaa korkooda ahaanaysa tira tirada waxaa la yidhahdaa attabica ay raacasho iyo dabagal iyo eed bay meeshaa kala tageen waa ayib hadduu alla doonana wuu u cadaabi hadduu alla doonana wuu u dhaafi laakiin meeshaa wax lagu qabsado oo loo raacdo way kala tageen ayb lafdigu kaas weeye waxaa saxiixiyey sanadkiisa xaakim alimaamu dahabi baase tacqiibay wuxuu yidhi saalix nin la yidhahdaa ku jiro daciif ayib saalix mawla taw'ama ayaa ku jira buu leeyahay laakiin saalix wuxuu leeyahay rag kale mutaabiciin oo xadiiska ku raacay warintiisa abu daawud iyo axmed iyo ibn xibaan iyo xaakim baa soo saaray lafdi kale kusoo soo saareen laakiin aan ka agfogeen lafdi aan ka agfogeen buu ku soo saareen saar oo macnaha aha ma min qawmin yaqumuna min majlisin laa yadkuruuna allaha fihi illa qamu min mili jiifati ximaarin wa kana lahum hasra ah ma jiro dad meel ka kacay meel fadhiisteen oo waqti fadhiyeen bay ka kacayaan intay fadhiyeen ilaahay mayna xusin hadday taasi dhacdo waxay meesha kaga kaceen wax dameer baktigii oo kale ah qoomamona waa ku noqon doonaa qoomamo iyo shay ay ka shalayaan waa ku noqon doontaa abu daawuud baa lafdiga iska leh xadiisku waa xadiis sugan waay sheekh albani calayh raxmat ullah waa saxiixiyey tasxiixiisana wuxuu ka soo guuriyey waa kan dambe حاكم يا ذهبي يا نووي بو كسو غوريي وكذلك لفظ الترمذي وهذا انه يالنا في صحيح الترمذي بو شيخ الباني عليه رحمه الله كو صحيحيه وكان بما شيغنا وي اما لفظي كان هذا ماشي يالاي ترمذي لفظي سمع حديث المهم واسوغين وعلى كتسيا أه ماشي فريسته اظن الله حسين هكا كان الله حس نبي صلى الله عليه وسلم فضل بو حد يرادو ها غابنادو haddaad saa yeeli weydo laba arrimoodba way ku qabsan horta arrintaa iyada ah lagugu dayn meeye waa lagaaga daba imaan talo miyaa laguu cadaabi doonaa mise waa lagu cafin doonaa oo masale kale laakiin waa lagaa daba imaan doonaa majlis baad fadhiisatay alla maada xusin nebiga maadan ku saliyin saasaad ku tagta waa mid waa midda labaade majliskaa intaad fadhiisatay aad ka tagtay adoon illa alla xusin waxaad kaga kacday wax dameer baktigii oo kale ah oo muxuu yahay waxaad kaga kacday waxaan fiicnayn waayo oo urahaya sida dameerka baktigiisa oo kale wax liitaad kaga tagtay waay waa midda saddexaade waad qoomamayn doontaa waadna shallaayi doontaa say ku imaanaysaa waay shallaytadu waxay ku imaan doontaa ruuxa mu'minka ama muslimkaa maalin kasta iyo daqiiqad kasta iyo saacad kastoo marta oo uusan ka faa'iidaysanin maalinta qiyaamada markuu tago diiwaankii lasoo hordhigo oo uu arko majaalis fara badan iyo saacado iyo daqiiqado fara badan oo bilaash ku dhaafay wuu qoomamoonaya sooma waad shallaay waxaad dhihi alla tan maanta maalintaa haddaad wax gashan lahayd majliskaa maalintaa haddaad wax gashan lahayd soo qoomamo ku noqon maayo xasrad iyo qoomamadu saasay ku imaanaysa xasradii qoomada saasuu ku imaanaya marka allah xuskiisa walow hal marna ha noqotee xuska albi xataa xataa subxaanallahina ha noqoto xun majliska ama ku bilow ama dhexda ama muxuu aha waakada ama akhir waxaa ku sugan xadiista qaarkood sidoo kaleeto socodkana waa la mid ah, ruux muslimoo jid maraya ma jiroon alla xusayni jidkaa uu marayo xus la-aan iyo alla xus la-aan marayo ilaa qoomamo iyo tinaa noqon doonta iyaduna waa lamid adiga waxa weeye goobaha iyo meelaha tegaysa iyo socodkaaga iyo fadhigaaga iyo ilaahay xuskiisa carabkaagu ha ka qoyanaado wa laa yazaalu yani lisaanuka ratban min dikri illahi wa carabkaagu iyo qalbigaagu ilaahay xuskiisa ha qoy ha ku qoyanaado way macna saasa laga wada وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر من قال روحي الى هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات تونغور سيدي روحي سيدا يلاه كان وحو اهانيا كمن روح مدلمده اعتق حري اربعه انفس افر نفوض او من ولد اسماعيل نبي اسماعيل عروتي في كمده متفق عليه البخاري ومسلم صحيح يعني كلمه داسي تونغور روحي كعلياي laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooye laa ilaaha cid mudan oo xaq u leh in la caabudo oo la baryo ma jiro ila allah alla mooye sida keligii baa xaq iyo gar u leh inta kale ee la caabudayana waa gardaraa lagu caabudaya xaq daraa lagu caabudaya dhagaxa la caabudayo wadaadka qabriga ku jira muxuu ahay geedaha qoraxda makhluuqaadkan is caabudahayana cibaadada la siinayahay waa gardarro yaa gar u leh cibaado dhan allah keliya soo maa saas daraaddeed laa ilaaha ila allah baa waxay tahay diinta asalkeeda iyo asaaskeeda ah soo ma leanna wixii kaloo dhan bay meesha ka saaraysa laa ilaaha ila allah markaasi haddana lasii xoojiyey waxdahu keligii baa iskale cibaadada laa shariika lahu cidina lama wadaagto wax la wadaaga ma jiro bashar baan la wadaagin malaa'ig baan la wadaagin nebi baan la wadaagin geed baan la wadaagin mid qabri ku jiraan la wadaagin wax la wadaaga male laa shariika lah lahu lmulku lahaanshaha isagaa iskale boqortooyada isagaa adduun iyo aakhirba aakhiraba isagaa abuurtay isagaana maamula isagaa iskale walahu lxamdu ammaan iyo mahadoo dhanna isagaa iskale leanna waxaa laysku ammaanaayay ama isagaa bixiyey ammaan aan ceeb lahayn iyo kamaal aan dhimanaan lahayn isaga iskale cid la wadaagta male wa huwa alla ala kulli shay shay kasta korkiisana qadirun kii awooda waay kalimaadka ruuxii cashra maraatin yidhaahdo tabaan waxaa laga wadaa isaga oo rumaysan macnaha ay ka hadlayaan carabka keliyata intaas ka tiraad haddana inaad dhaqan ahaan daba marto waa midda maanta jirta waay sidan uu akhrinaya midka qabriga aadahaye muxuu ahaay sheekh hebelowda ku haya ah midka awow hebelow ku haya awliye allah ida ku haya sidan uu akrinaya toban goor baa sheegaya boqol goor buu akrinaya laakiin isagu waxba ka heli maayo tish lanna macnahay ka hadlaysay buuba jebinahayaaba waxaa laga hadlayaa inaad kelimaadkana ilaahay ku xusto macnaheedana aad ilaaliso tawxiidka aadan jebinin طبعا معناها waxay ka reebayso waxay ku barayso waxna la fahansantaa 10 maraatin toban goor ruuxi yiraahda kaana wuxuu ahaanaya kaman a'taqa ruux horeeyay oo kale arba'ata anfusin afar nafood oo min waladi ismaaciil nabi ismaaciil arutiisiya yani afar adoon oo adoomada ugu qaalisan nin horeeyay buu lamid laana adoomadu soo soo marnayba adoomadu waxay ku kala qaalisan yihiin sida ay u kala qiimo badan yihiin dadka agtiisana ay ugu kala nafiisan yihiin soomayna soo marin aan soo marnay saas daraaddeed nebi ismaaciil dadka ku abtirsaday ee la addoonsaday fadiilo siyaada bay leeyihiin xorayntooda saas maana yani carabta way carabta ayib marka fadiilada ay leedahay kelimadaas ayay ku tusi bal waa afdalu dhikri waay wax ilaahay lagu xuso tabaaraka wa tacaala ama loogu dhowaado ayay waxyaalaha ugu fadli badan bay ka mid tahay kelimadaas biyadii lkhayr biyadi raacina الرعينة أنا جاي مجرد يا بيدي الخير يحيي ويميت أنا جاي مدي جاي آه إني متفق تهين أم لين ما كلمة ناس laakiin waa soo hubin doonaa insha allahu tacala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي من قال روحي إلى سبحان الله وبحمده مئة مرة بقل قر حطت canhu xaggiisa waa laga daadinayaa khataayaahu gafafyaalkiisa wain kaanat haba ahaato gafafyaalkii mila zabadi albaxri badda yacni xumbadeediiyo xoorteedoo kale haba ahaatee abuurka way abuurka wain kaanad haba ahaato khataayaadki iyo dunuubtiisu mila zabadi albaxri badda abuurkeeda ama xoorteeda ama xumbadeedoo kale haba ahaatee muttafaqun calayh sanna waxay ku tusi xadiidkani subxaan allahi wa bixamdihi dikrigeeli ka mid tahay fadiilada ay leedahay buu ku tusi ayib subxaana allahi wa bixamdihi macnahooda markaad dhuuxdo laa ilaaha ila allah way la macno tahay سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله معنى هذا يحبار سنته لأن سبحان الله ألا نزهوي أو هفن وعيبك هفن في ذاته في أسمائه في صفاته الله تبارك وتعالى وهفيه وعيبك سليم ميل أي عيبك قبة ملك لمنان ملك سبحان الله إذا وحى سوق ليه in wax lala wadaago ma leh ilmo iyo caruur ma leh xaas iyo naag ma leh ila waxyaalahaasi dhimanaan way waa nooc meel kaga dhaca tanaqus waay inaad u sheegto xaas buu leeyahay caruur buu leeyahayna waa tanaqus waa meel kaga dhaca soo ma marka subxaan allah wax kastoo ceeb noqon kaloo dhan bay meesha ka saaraysaa oo shirkigu ka mid yahay yacni ay ka mid tahay ilmaha iyo dumarkiiay ka mid yihiin asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ka mid tahay wax laga sheego wa kulli dalika waxaasoo dhan bay subxana allahi diidanta وبحمدهنا waxay sugaysaa wax kasta oo wanaag ah ilaahay u sugaysaa sabab ibaada khalis isaga iskale amaanta kaligiiba iskale dhamaystirnaan aan dhimanaan lahayn kaligiiba iskale ha wahakada subxaana allahi wabihamdi marka waa nafyi iyo isbaat laa ilaaha ila allahu basay u tahay nafyi isbaat laa ilaaha waa diido subxaana allahina waa diido soma ila allahu waa isbaat wabihamdihina waa isbaat sidaas daraaddeed baa labadan kelimo ay kelimatu tawxiid isku macno yihiin culimo badan say taqriirinaya subxaana allahi allaa nasahan wey oo ceeb oo dhan ka hufan wabixamdihi mahadintiisana anoo ku daraya wey mutalabisan bixamdihi ammaantiisi iyo mahadintiisana aniga oo ku dheehan ayaan alla nasahaya wey saas male wacan juwayriyata binti alxaaris ah, kelimataani kii imaam caleyh raxmat ullah waa ku khatimi doonaa cabd ibn xajar alcali raxmatullah xadiiska ugu dambeeya ee darsigeena habeen dambe ugu dambeeya kitaabka uu ku dhammayn doono waxay ka hadlaysaa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim yani laba kelimooo alle uu jecel yahay carabkana ku fudud miisaankana ku culus waa isla xadiidka uu bukhaarina kitaabkiisa saxiixa uu ku gebagabeeyey waay saas marka kelimaad labadaa kelimo aad bayna isu laasimaan fasabbix bixamdi rabbika soma fasabbix bixamdi rabbika لأن النفي وإنه إثبات كضمبيه ساس قرادة دي لبدا كلمة إنت بضل أولا سعنا وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عنها قالت وحيتري قال لي وحي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يقول لقد قلت وحن لي جويرية بعدك قداشا أربع كلمات أفر كلمة لو وزنت أفرتا كلمة لو وزنت هدي لو ميزامه بما قلت وحد أضغط تري muddadan kaa maqnaa waxaad akhrinayseed lahayd oo dhan haddii loo miisaamo oo lagu miisaamo mundu lyowm maanta oo dhan maanta laga soo bilaabo laqad qulti waxaan qultu waxaan idhi buu yidhi bacdaki gadaashaa arbaca kalimaatin afar kelimo oo low wusinad haddii la miisaamo bimaa qulti wixii aad tidhi mundu lyowm maanta laga soo bilaabo waxaad lawazinathunna lawazinathunna way u dhigmi lahaayeen ah, maanta laga soo bilaabo siduu waagu u baryay waxaad akhrinayso iyo dikrigaad akrinayso dhan afar kelimo oo haddii la garab dhigo oo loo miisaamo u dhigmi kara baan idhi buu nabigu sal lla lay slam afar kelimo dikri maanta dhan la akhrinayo ayaa afar kelima u dhigma oo la ajir ah marka afarta geli maxay yihiin subhana allahi wa bihamdihi adada khalqihi wa subhana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi akhrajahu muslim subxaana allahi alla ceeb oo dhan ka fog wabixamdihi mahadintiisa iyo amaanidiisana anagoo ku darayno oo ku dheehan cadada khalqihi buu alla nasahayahu ammaanayah makhluuqiisa inta tiradoodu dhan tahay intaa in la eg ayuu alle ammaanan yahay oo nasahan yahay wa ridaa nafsihi naftiisa raalli noqoshadeeda inta naftiisu raalli ku noqonayso sooma oo allah tabaaraka watacaala inuu raalli noqdo wuxuu raalli ku noqonayso wax weyn maaha waridaa nafsihi وزينة عرشه إيا عرشي ميزان كيس آه. وحانا زهينا وأمانينا وحقنق مع عرشه ميزان كيس عرشي ميزان كيس ندوات قرنس أعظم المخلوقات على الإطلاق واي انتو إلهي أبوري بو أغويه أغنى علوسيه أغنى سرية عرشي مخلوقات كأغوين أغو علوسيه miisaankiisa mid la eg baan allah tabaaraka wa tacaala in la eg baan nasahayaa oo aan ammaanayaa waay wa midaada kalimaatihi iyo kelimooyinkiisa khadda lagu qoro in la eg midaadku waa khadda a midaaddu waa khadda yacni kelimaadka rabbi waa kelimaadka kowniga ah ee kownkan uu ku maamulo iyo kelimaadka sharciga ah ee kutubtiisa uu kusoo dejiye kelimaadkiisao dhan isku dar kelimaadka alle tabaaraka wa tacaala khadda qori kartaa intay la egtahay يا وتربك عبر تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله آه. طدوه انت يهد haddii toddoba badoodoo kale lagu soo daro oo ilaahay kelimaadkiisa khad looga dhigo lagu qoro badaha iyo badaha lagu daraba way dhammaan lahaayeen ilaahay kelimaadkiisiiyo weli aan qoraalkoodii dhammaanin marka nihaaye ma leh sooma ah, ilaahay kelimaadkiisu nihaaye ma waxaad marka leedahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan xusayaa waxaan nasahayaa oon ammaanayaa mid aan dhammaadba lahayn sooma mid aan nihaayaba lahayn marka saas way macnaha ihala la yiraahdo marka ixaala la yiraahdo akhrajahu muslim baa soo saaray ixaala la yiraahdaayo yacni xus subhanallahi iyo bihamdihi baa waxaad ku ixaalaysay waxyaalo waaweyn ah waxyaalo waaweyn oo macnahoodii siyaadiyey intuu alla abuuray tiradiisa baan alla subhanallahi wa bihamdihi tira inta leh subhanallahi wa bihamdihi intuu ilaahi raalli noqonayo subxaana allahi wabixamdihi قياس ميزانك عرش عرش ميزانك سله سبحان الله وبحمده كلمات كيس خد قري كرتا إلك وهو حادوي هذيك مركه سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما انت الله دد كويس oo waagu siduu u bariyay gabalku dhacay arabkaagu inta hadu akhrinay makhluuqa ilaahay tiradiisa ma gaarsiin kartaa ya ma gaarsiin kartaa marka soo lagaama badinin bal noloshaada intaad nooshahayba haddaad akrido subxana allahi wabixamdihi makhluuqa tiradiisa ma gaarsiin karti soo saas ma saas daraaddeed baa marka lagaaga batay waay kelimaadku yani tirintaada ka badan ah, ilaahay ridaa nafsihi sidoo kaleeto carshiga miisaankiisa noloshaadoo dhan haddaad subxana ku hayso carshiga miisaankiisa ma keeni karti laakiin nebigu sal lla alay wasalam afartaa kelimo baa waxaasoo dhan muxuu ahaayey yaa lagu ururiyey waxaasoo dhan afartaa kelimo lagu ururiyey marka waxa weeyaan yani waxa wey waa waa waa macno weyn bay xambaarsantahay macno weyn bay xambaarsantahay saas wey macna وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله albaaqiyaatu kuwa harhaya joogaya een dhammaanaynine adduunka yacni addoonka u hadhaya weligiina uu intifaacsan doono alsaalixaatu ee wan wanaagsani laa ilaaha ila allahu waay waxyaalaha wan wanaagsan wanaagga ah ee u hadhi doona addoonka adduunya hadday dhammaato xoolo dhammaadaano cimri dhammaado wax kasta dhammaana iyagoo aan dhammaanaynin waa kelimaadka waay laa ilaaha ila allah وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه وحا صوصاري النسائي وصوصاري وصححه وحا صحيحي ابن حبان والحاكم نسائي وصوصاري هدو حافظك إطلاقه سيدا غالب كالسننك أيو نقضة وانا السيدو يسير لفتيس مقدمة كتاب الشيء لكن الإمام النسائي كما محوءها في كما عند المزي الإمام النسائي حديثا كما سو صار في السنن لكن وحو كسو صار في كتابه عمل اليوم والليلة كاسو كسو صار ابن حبان يا حاكم با صحيحيي لكن حديث كسنة كيس ضعف با كجرا من اللي هذا الدراج يعني وحو ابن سمعان وابو الهيثم وحكورية ايا سنة كجرا وانا ضعيف خاصة في روايتي عن ابي الهيثم ضعف با كجرا إلا ذا سو حديث كمركلي ومع ذلك حاكم با صحيحية ذهبي با كوافقي laakiin wuxuu leeyahay shaahid kale oo uu soo saaray alimaamu tabari sanad xasana ay ku sheegeen culimadu shaahidkaas laga yaabaa inuu ku xoogaysto oo xadiidku markaa xasan li inuu ku soo gaaro tayib lafdiga xadiidku sidan hadda albaaqiyaatu baqiyatu kama bilowde wuxuu ka bilowdaa markaad u laabato maalan masaadirta iyada wuxuu ka bilowdaa istakthiruu min albaaqiyaati baqiyati waxaad badsataan ood aada u badsataan baaqiyaadka saalixaadka markaasaa waxay yidhaahdeen wamaa hunna yaa rasuul allah oo baaqiyaadka saalixaadkii maxay yihiin rasuul ilaahayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam laa ilaaha ila allah wasubxaana allah wallahu akbar walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ila billah ama sidan ha u ahaato ama subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah sidaana way ku timadood macnaha tartiibkaa kale طيب حديث مركه حسن لغيره ونقول كلام الباقيات الصالحات القرآن كي كسارت المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في سورة محايا هيد في سورة الكهف آخر كذا وفتم سوا آه. والباقيات الصالحات khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun maradda soomaaniyadan marka albaaqiyaatu saalixaadkaas tafsiirkeeda in laga wado dikrigan iyo kelimaadkan in laga wadaayo waxaa ku fasiray waxaa ku fasiray saxaabada qaar ka mid a ah. sida cuhmaan ibni cafaan muxuu ahaayey cabdullahi ibni cumar taabiciinta ibn musayab in badanoo salafka ka mid ah albaqiyatu salihat kalimaadka ay ku fasiri jireen saas macna طيب marka inta kale waan garanaynaa waan soo marnay la ilaha illa allah waan soo marnay subhanallah waan soo marnay allahu akbar allah weyn waa ayadu macnaheedu istaacdi allah wax kasta ka weyn waa طيب wixii rabbi tabaaraka wa tacaala raali gelinayaana wax kasta ka weyn waa kan salaada aan ku furfunan alxamdulilah idan waa soo marnay laa xawla walaa quwata ila billah xadiid khaasaa usoo socda oon kaga hadli doonaa xadiiskan kan ku xiga ka ka dambeeya وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري أحب الكلام هذا الميتك اللوغوك الكعيل بديه إلى الله ألا حقيس أربع أفر واحد هذا لغوها الله ميتك إلهي أقول عليه وأفر لا يضرك كمد بيه بأيهن أفرت مدود أد بدأت كب اللوضة أفرت وضطات كب اللوضة هرمر السنة لب ملك بعيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ساس معنا وتنتك سؤال لنا أخرجه وحا صوصاري مسلم مسلم صوصاري وركع توحيد كما كتشرة إيوه محوها سبحان الله والحمد لله وكما على نو الله أكبر وإله وينين تبارك وتعالى وعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحوري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيسو alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa kanzin kayd korkii oo min kunuusi ljannati jannada kaydadkeeda ka mid a kayd khasnada jannada ku jira oo kayd weyn ah kaydkaasi ma ku tusaa waayo laa xawla walaa quwata ila billahi waayo طبعا jawaabtiisa su-aasha jawaabteedu waxa weeye itus bi rasuulillahi ii sheeg markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal lay slam wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah waa kayd weyn oo kaydadka jannada ka macnaa ruuxii sameeya kayd weyn baa khasnada aakhara u gelaya waay ayib muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray zaad anasaa'iyu nasaa'i wuxuu ziyaadiyey laa malja'a min allahi ila ilayhi laa malja'a min allahi ila ilayhi laa xawla walaa quwata ila billah laa malja'a ila ilayhi ayuu ku daray ayib macnaheedu waxa weye laa malja-a meel la magan galo ma jirto cid la magan galaayo ma jirto meel lagu fakada ma jirto min allaahi alla laga magan galo ilaa ileyhi isaga xaggiisa mooye cid intaad ku cararto ilaahay kaa badbaadin karta miyaa jirta ya maya laakiin ilaahay baa laga cararaa isagaana lagu cararaa macnamayd allaha cuquubadiisaa laga cararaa naxariistiisaana lagu cararaa soo ma fafiruu ila allahi ah, fafiruu ila allah allah tabaaraka wa tacaala waxa kaa badbaadin kara cuquubadiisa iyo cadaabkiisa meeshaad kaga badbaadi karto waa inaad isaga ku cararto marka lafdigani xadiidkan abu muusa alashcari nasaa-i agtiisa lafdigan isagoo raacsan ragga qaarkood waxay leeyihiin ma hayno laakiin ka lafdi ahaan waa sugan yaho laa manja laa maljaa walaa manja minka ila ilayka waa sugan tahay macna akthar min hadith bay ku sugan tahay iyadoo dhikri kala ku timi tayib hadithkan marka wuxuu faa'iideeyay dhikriga allah hawla wala quwwata illa billah iyo fadilada ulay abu ayyub al nabiga wuxuu ka wariyay sallallahu alayhi wasallam inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenkii la dheelmay oo laylatul isra waxaan sii maray buu yiri nabi ibraahim alayhi wa nabiyina salatu wassalam markaas wuxuu ku yiri maxamedow ummadaada waxaad amartaa inay badiyaan min khiraasi aljanna jannada abuurkeeda ha badsadeen maxaa yeele jannadu turbatuhaa tayiba buuri caradeedu way wanaagsan tahay oo waa cara carasan ah oo abuurka ku fiican haa dhulkeeduna waa waasic wixii lagu beeran lahaa iyo abuurkii ha siyaasadeen ha badsadeen markaasaa waxaa idhi bn wamaa khiraasu ljanna oo jannada abuurkeedu muxuu yahay markaas wuxuu yiri laa xawla walaa quwata illa billaahi al-ali al-azim marka kelimadaasi waa kelimo aad iyo aad u qaali ah kelimaad qaali ah way oo dhikriga aad ku qiimo badan kamid ah. maxay faa'iideynaysaa way kelimadu kelimadu waxay faa'iideynaysaa adoonku inuu awood uu leeyahay iyo xeelad uu leeyahay iyo tabartiisoo dhan ka beri noqdo ilaahina isu dhiibo taas macna la hawla waxay culimada qaarkood ku fasiraan xeelad mali laakiin waxaa laga wadaa xeelad aan anigu leeyahay oo dembiga aan kaga tago walaa quwa iyo awood aan leeyahay oon taacada ku sameeyo midna ma jirto ilaa billaahi alla kaalmadiisa mooye laa xawlada waxaa qaarkood ku fasiraan laa taxawula oo min alxiilana way ka imaan kartaa min ataxawulna way ka imaan kartaa labaduba waa macno sax oo waxay noqon kartaa laa taxawula lii min macsiyati illaah ilaa bimacuunati illaah walaa quwata lii calaa taacati illaah ila bimacuunati illah saas way macnaha yacni haddaan idhaahdo macsiyo iyo dembi baan ka tegay iska ilaalinna iskama ilaalin karo ilaa ilaahay inuu ii kaalmeeyo mooye haddaan idhaahdo daacaan samaysanayaana ma samayn karo ilaahay inuu ii kaalmeeyo mooye allow kaalmadaada way marka marka yani adoonku markuu saasoo kale rabbigii isugu dhiibo alla waa jecelya adoonku laakiin markuu awood sheegto oo xoog sheegto oo waxoogaa isyaro mahadiyo oo eh, yani uu yidhaahdo anaa wax qabsan kara eh, anaa waxaan samaystay anaa kan ah anaa ka tegey anaa sameeyey anaa anaadaasi ma jecla alla tabaaraka watacala wuxuu jeclayay alla tabaaraka watacaala adoonku inuu cujbigiisi iyo awooddiisoo dhan intuu ka baxo uu rabbi tabaaraka watacaala wax kasta u dhiibo maxaa yeelay haddaad adigu awood leedahay ood caqli leedahay ood cilmi leedahay ood wax kaga tagtood ku samaysay yaa ku siiyey ya soo allah kuma siiy haddana maca daalika awooddaadu inaysan waxba qabanin hadduu alla xukumo waxba qaban mayso soo saas ma mid kaa cilmi badan oo kaa cibaado badan oo kaa khayr badan baan macaasidii iska celin laha sooma mid kaa khayr badan kaa daaca badan oo kaa cilmi badan oo kaa xoog badan baa daacadii samaysan laha xaggee wax ka jiraan marka arrintu marka xoog iyo awood keliya ma ahee tawfiiq rabbi baa meesha ku jirta sooma marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wa hadduusan alla kuu kaalmaynin waxba kuma qabsoomayaan ayib وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكور قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء بريض هو إساق أنبا العبادة عبادة آه بريض إيضا أنبا عبادة روح وصوصاري وحوري الأربعة أفرتي وري وصححه وحسحية الترمذي بصحيحي كذلك وحسحية حاكم في المستدرك ذهبي باكوها فقي الإمام النووي هي حافظ المناوي وحكى تحسيني الحافظ السخاوي ابن حجر في الفتح وحوليه هي إسناده جيد شيخ الباني نوى صحيحي حديث كاس وحديث سقوة إن الدعاء هو العبادة وفي لفظ الدعاء هو العبادة وإن نظر لغير ريبان واجهة حديث كوح فائدين بريادة الله الله برياي إني إيضو العبادة أسلوبك وهذلك أيال وأسلوب عربي أسلوبك عربي أنا ميشي لنا وحو فائدية الحصر والقصر مفائدية لأن واحدها العلماء البلاغة حدي خبرك labadooduba la tacriifiyo oo labaduba macrifo noqdaan xasri bay faa'iideeyaan haddana markii damiirul fasli dhexda la geliyana xasrigu waa sii adag waxay ka dhigan tahay iyadoo laga karto cibaado aan baryo ahayn maba jirtaba cibaado oo dhan waa baryo cibaado oo dhan waa baryo maxaa laga wadaa alla cibaadada la caabudayaay asaas waxaa u ah oo tirarkeeda asaasiga waaweyn ka mida baryada baryadu marka waa cibaadada ugu muhiimsan waay warku waa saas warku waa saas macnaheedu waxa laga wadaa marka Allah tabaaraka wa wuu jecel yahay adoonkiisu inuu baryo su'aal cibaadada ma jecel adoonka raali uga noqdo raali uu kaga noqdo soo ma marka waxyaalaha Ilaahay jecel yahay adoonkiisa kaga raali noqdo waxa kamid ah inaad barido oo gacmaha u horsato oo baahidaada u bandhigato ah wad'uuni astajib lakum sawaa wad'uuni astajib lakum ibariya walidin kayeli idinka aqbaliya ibarya allah marka waa jecel yahay aad buu jecel yahay weliba wuxuu jecel yahay inuu addoonku baahida muujisto tadarruco ilmeeyo gacanta foorsado isdhiibo alle aad buu jecel yahay taa waxaa ku geligedsan allah tabaaraka wa tacaala makhluuqiisa waa kaga duwan sababtu waxa weye makhluuqa markaad baryadiisa badiso waa ku waa ku nacaan sooma makhluuqa waad dhibsanaysaan haddaad baryadiisa badiso baryo badan iyo bugto badan waa la isku nacaa laakiin allah markastood baryadiisa badiso waa ku sii jeclaanaya waa kusii jeclaanaya saas aradiba salafku waxay dhihi jireen addoonka in baryada laga xirmaaniyo ayaa ka daran in ijaabada laga xirmaaniyo in marka hore baryadiiba lagu garmariyo halis oo ilaahayba tabaaraka watacaala aadan baryi karayninba saas subxaana marka baryadu waa cibaadada weyn فاسمع الله تبارك وتعالى إلى الظاهد هذا وقيست الدنيا قرب وحد ربطه خيرا ويديسو حديثك وحكا له فايدينيه حديث بريده أي عبادته عبادة وين أيتها أساسية عبادة أي كمتها عبادة يا إسكاله يا الله طيب وحي الله لها حدي الضوامض اللسية كورا معين غنس يا شركي بين غنس cid kaloo la baryo marka waa shirki xadiisku xasriga macnaha xasrigaa buu ku faa'iideynayaa cibaadada oo cid kale loo sarfiyo waa shirki ilaahay laga galay waana gaalnimo saas daraaddeed baa waxaan leenahay iska cad oo qur-aanka iyo sunnadaba ku cad iyo ijmaacii salafkaba in dad dhintay la baryo ama geedo la baryo ama malaa'ig loo yeedho waxaysan awoodi karin allah tabaaraka wa tacaala mooye in loo yeedho wixii rabbi lahaa loo sarfiyo diintaa lagaga baxaa diintaa lagaga baxayo inaad wax kuusha iska dhaafay xataa muxuu ahaay waxay ka mid tahay nawaaqida ruuxa islaamnimada ka saaraysa waa khatar waana halista dad badan maanta haysata w halista dad badan maanta haysato weeyo yacni waxa weye waxaa loo dhisay dadka wax aan waxba ka jirin oo taqriiban u eg asnaamtii waagii eh, qur-aankii waxyigu degahayay quraysh lagala dagaalamay oo kaleeto islaamtii wax shabaha magaca unbaa kala gadisan laakiin nafsu shay waa awliye waxaa loo sameeyey loo loogu sheekeeyey dadka inay eh, baryadana qabtaan baryadana gudbiyaan oo ilaahay u gudbiyaan awliyadaasi meeshaad joogtood ka dhawaaqdaba waa ku maqlaysaa awliyadaasi darajaad bay isu daba joogtaayo warkaaga markaad sheekh hebel u geysato sheekh hebel qolo kasii sii sarrayso u gudbinoo awliye ah qoladaana qolaa kasii sii sarrayso usii gaadhsiin qoladaana qolo kas ilaa qawsul acdamka inta la gaadhsiiyo isagu markaa ilaahay toos uula xidhiiro saas macana yaani waxaa lagu leeyahay awliyadu tartiibka ay u sameeyeen wax jira ma aha laakiin waa wax la abuuray caamadana laga dhaadhacay waxaa la yidhi qawsul acdam baa u sarreeya qawsul acdam waa madaxa ugu sarreeya awliyada waxaa ka hooseeya bay dhahaan afar qutbi afar tiir oo isaga ka hooseeyaa jira awliyaa afartaa waxaa ka sii hooseeya afartan budala ah oo adduunka ku kala baxsan budaladaa iyo nujabadaasaa marka addoommada ka soo qaada baahidooda iyo codsigooda waxaan rabaa caruur baan rabaa sheekh hebelo caruur baan rabaa caafimaad baan rabaa sheekha warkaaga aada u gudbisay talu ma zaylaciba ma weysba ma sheekh nuurba ma fulaanba mid baad adigu u geysay qoladaasina qolada sare usii gudbinaya say usii socoto qowtul acdamka bay baryadaada u tegaysa qowtul acdam xaggee buu geynaya malaa'igna ma sii maro nebina ma sii maro toos buu iridda rabbi u garaacahaya codsi baa ila yaal rabbiga codsi ila yaalla oo ah. adiga dariiqana haysataa maxamed isu lukay way marka caamadii dadkii marka warkanaa laga dhaadhiciyey waxaa la yidhi kaalaya qubuurta iyo awliyada wax ka raadsada warwaa waxna ilaahay baa lahaa tabaaraka wa tacaala wax marka silsilad aan jirin oo la dhisay wax cid wax qaban karta oo baryo ajiibi karta oo wax kaaga qaban karta oo wax ku siin karta oon ma jirto shirki iska cadoway marka shirki weliba ka khatarsan weeye kii qurayshi ay ku jirtay oo carabta lagula dagaalamay oo dhiiggooda lagu banaystay oo diintu kala dagaalantay oo nabigu kula dagaalamay sallallahu alayhi wasalam oo qur quraankiisu sunnadu ka hadleen shirkigaas ki ku ka daran way kani ku ka daran marka dadkii inta loo loo loo farsameeyey oo loo rimagaleeyay waa yidhi ma ahe iyaga ma baryayne muxuu ahaay ilaahay baan usii maraynaa ilahay baan usii maraynaa oo soo kii uu ma luuqa markay galeenna aayado kalaa meesha yaallo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi quraysho haysa iyo carabo warkii akrinaysaa la helay warda warkan aleedi waa warkii gaaladu lahayde maxaad ku galgidsantii ilaahay unbay noo sii dhaweynayaan asnaamtu iyo awliyadu ilaahay bay noo sii dhaweynayaan warku waa unkii markaas haddana xag inta laga soo wareego waxaa la yiri maya waan ognahay inaan waxba qaban karin laakiin shafaaco haddana waxaa la helay carabo ku haysa shufaa'una inda allah aslaanta waxba ma qaban karta waa ognahay laakiin ilaah agtiisa nooga ergeynaysa war wadaado xageed u wadaa marka wadaado xageed wax geyn marka waxani marka wax jira maaha allah baryadiisa tabaaraka wa tacaala waa cibaado maxdi ah waana tiirka cibaadada cid kale haddaad u sarfiso soomaa waxba ilahay agtiisa ka sugin haddaad saa ku dhibato oo saa naftu kaaga baxdo adoo cidaan allahin baryahaya khalaas إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار جنة حرام بيكاتها النار تنوات كواري ويقاقوا نار أعماشك ليه الثمين يسوع ضلنا وحبك مجرم سلاداتك صونك تسومي حجك عباداتك وحبك مجرم آه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ايه lain ashrakta layaxbatanna camaluka haddaad shirkiba samayso camalkaad samaynayso dhan waa buraya waxbana kama jiro sooma marka dadaalkaaguna hal bacaad lagu lisa weye ahlu naarna waa taa weliba waad ku waari haddaad saa ku dhimato masalada marka in lagu baraarugo weye baryada iyo baahida addoonku waa inay alla aado tabaaraka watacaala toosna u aado meel loo mara male walahu waxaa u sugnaaday lahudaa waxaa laga wadaa tirmidi وله من حديث أنس مرفوعا حال يامد لكريالي بلفظ آه وله التلميذ وحاوسقنا من حديث أنس مرفوعا حال مد كريل بلفظ الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة لفظ قاسنا وكوري الترمذي يسوي حديث أنس الدعاء دعادي يا بريدي مخ العبادة عبادة روح هذا عبادة روح هذا مخ وحل روح ama maskaxda yani waa asaaska tiir dhaxaadka cibaadada waa saasaa laga wadaa adiga waxa laga wadaa khaaliska cibaadada saafida ah waa laga wadaa muxuu ahay waa waa baryada xadiidka lafdigaa markuu ku yimaado adducaau mukhu lcibaada mukhu lcibaada markuu ku yimaado waa daciif waa daciif oo sanadkiisu waxaa ku jira la yidhahda ibnulhiica cabdullahi ibnulhiica oo daciifa ku jira safarada al-imam at-tirmidhi alayhi rahmatullah markuu soo saaray wuxuu yiri gharib وبمعنى ضعيف كده waxa dhaif sidoo kale الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيف الترمذي هي غير كيبا marka xadiisku lafdiga ma sugna laakiin wuxuu ku sugan yahay lafdiga ka horeeyay ee ah in ad-du'a huwa al-ibada ama ad-du'a huwa al-ibada lafdiga sahih oo sugan macna طيب فضل وله حوصنا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه حال كريه oo nabiga u koryeelay sal alayhi wasallam laysa muusan ahaanin shay'un shay akrama mid karaamo badan mid laga karaab badan laga karaama badan yahay laysa muusan ahaanin shay'un shay akrama mid la karaamo badan yahay cala allahi alle korkiisa min adducaai ducada xaggeeda looga looga karaama badan ma jiro shay ducada alle korkiisa shay ducada looga karaamo badan yahay ma uu jiro laysa shay'un shay ma ahaanin akrama mid karaamo badan cala allahi alle korkiisa ku karaamo badan min adducaai ducada xaggeedana ka karaamo badan wasaxahu waxaa saxiixiyey ibni xibbaana baa saxiixiyey walxaakimu xaakimna waa saxiixiyey bal xadiiska hadda waxaa ka muuqata in uu eh, muxuu ahaayey ayna cid kala warinin oo markuu tirmidi xaakim u tiiriyey waxoogaa qusuuraa ku jira xadiiska waxaa soo saaray tirmidi waxaa la wariyey ibnu maaja iyo axmedba way la wariyeen ayib waxaa saxiixiyey xaakim dahabi waa ku waafaqay sheekh albanina sidoo kale waa saxiixinayaa xadiidku waa xadiis sugan wa shay alle korkiisa kaga karaamo badan baryada ma jiro bimacnaa xadiisku wuxuu faa'iideynayaa wax jiro oo dhan ilaahay agtiisa waxaa ugu karaamo iyo sharaf badan baryada saas maanaa wax kastoo jira وعبادات طيب حديثك ليس شيء تاسي وحل إلى هذا نكرة في سياق النفي بل هذا من سياق العموم بيتمته بمعنى وحوي أي شيء وحل السمايو ودعاك كرامة بضن مجرو وحديثك ورمرك لما معنى هايو إن الدعاء هو العبادة yani waxa weeyaan kulli waxay adkaynaysaa baryadu meesha ay ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala ka joogto iyo sida uu jecel yahay ayib addoonku marka waa inuu ku dadaalo ilaahay baryadiisa tabaaraka wa tacaala oo uu barto uu barto alla sida loo baryo oo khaasatan adkaar waxaa jirta ama adciye waxaa jirta ma'huura ah oo qur-aanka ku timid ama sunnada nabiga ku timid sal lla alay wasalam oo gaaban oo ruux kasta xifdin karo qaban karo ruux kasta u qaban karo adciyada ma'suurka ana way ka fadli badan tahay adciyada ruuxu isku hagaajiye isagu ama meehe wadaad kale isku hagaajiye uu ka soo qaatay waxa ka fadli badan adciyada qur-aanka ku timid ama sunnada nabiga saxiixada ee sugan ku timid taas marka in la bartaa fiican oo ruuxu barto oo isku taxallujiyo adciyada qaar kood nabigu wuxuu u bari jiray sida quraanka ay u bartaan oo kale sida quraanka kale u bari jiray inay u xifdiyaan saas weey macna marka adciyadii inaad barato ood adigu isku dayda inaad baahidaada alle u gudubsan karto oo aad khayr adduuniya mid aakhiraba aad weydiisan karto khaasatan jawaamic aladciya waxaa jira kelimaad oo kokooban oo haddana jawaamic ah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار آه. وتي النبي يقول صلى الله عليه وسلم آه نيكا صحابي markaad ducaysanayso maxaa qahdaa uu yidhi ya rasuul allah inii laa acrifu aw laa aclamu dandanataka walaa dandanata mucaad ah, aniga waxaan aad adiyo mucaad akridaan iyo muumuudina aniga wax badan ka garan maayo laakiin ilaahay baan janno weydiistaa buuhi cadaabna ka magan galaa markaasuu nebigu wuxu yuri sal ly slam xawlaha nudandim buu nebi sal ly slam aniyo mucaad laftanadu iyadoo un gaararkeeda wareegnaaye kama agfogin buu rasuulku sal alay slam sooma marka allahuma innii as'aluka aljannata waacuudu bika min annaar caamay kasta haddaad tahay waad qaban kartaa ma marka in adkaarta la barto waa maqsad weyn maqsad weyn weliba haddana macnaheeda in la barto macaanida adkaarta iyo adciyada markaasay kuu dhadhamaysa markaad akhrinayso eed macnahana fahmayso way kuu dhadhamaysa haddaadan baranin af kastood ilaahay ku baridaay alla waa yaqaanaa waana ku fahmaya kii carabiga hadduu kugu adkaado ka soomaaligaga ku bari sooxiliga ku bari oo ingiriiska ku bari oo luqadaad garanaysa ilahay ku weydiiso saas macana kan kale ma'suurka unbuna gaari karin weeye laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kugu aqbalaya saas macana oo waa saxiix allahumma salaada dhexdeeda mooye iyada salaada gudaheeda ijmaac way khilaaf shaada ku jira inaan waxaan ka ahayn luqada carabiga lagu ducaysan karo wixii duca ka baxsan luqada carabiga luqadaha kale salaad dhexdeeda lagu ducaysan karo tayib marka ducada la barto wa ana radiyallahu anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri ad-du'a oo bayna al-adhan wal aadaanka inta u dhaxaysa ahaatee la yuraddu lama aliyo ad-du'a du'adi yuraddu lama diido lama soo celiyo bayna al-adhan wal-iqama aqimida dhaxdo يعني والله اقبلاوي ما سو نقطه اخرجه وحا سو صاري النسائي وغيره وصححه وحنا صحيح ابن حبان وغيره ابن حبان غير كيبا وحا سو صاري احمد يا ابو داود وحا كانوا صحيحيه شيخ الباني في الارواء حديث كان وحديث سنوي يسون وحنا تلماميا وقتيدا خاصك oo waqtiyo khaas ah waxa jira baryada la aqbalo xaalado khaasa jira xaaladaha waxaa ka mid a ah marka inta la aadaamay aan weli la aqimin iriduhu waa furan marka baryada aad gudbisato toos bay ilaahay ugu tegaysaa tabaaraka watacaala waqtiya noocaasa ka mid waktiyadaas waktiyadaha munaasabka marka inaad la fiirsato saacadda ugu dambaysa maalinta jumcada oo kale masalan xilligaad musaafirka tahay oo kale waalidka ilmihiisa u ducaynahay oo kale wahaakada markaad madluumtoo lagaa gardaran yahay oo kale adciyo waxaa jira xilliyo munaasabaad ama xaalado aan soo noqonin baa jira toos u gudbaya marka jaaniskaa ka faa'iidayso aan la fiirso xilligu ruuxu sujuudsan yahay oo kale ka mid ah xilligu sujuudsan yahay ayaa ka mid xadiis fara badan ayaa ku soo aroortay oo yani xaalado badan oo noocaasa tilmaamaya iyo xilliyo noocaas oo kale culimada qaarkood waxay yidhahdaan في سورة يوسف نبي الله يعقوب markay wiilashiisii ku yidhaahdeen ilaahay dambi dhaaf noo weydii wuxuu yidhi sawfa astakfiru lakum rabbii soomaahin ah, ilaahay dambi dhaaf waan idiin weydiin doonaa oo wax imaan doona ma ogee ilaahay u dembi dhaaf markaaba dhaho baa la isweydiiyey muxuu u dibdhigay culimada qaarkood waxay yidhahdaan xilli wuxuu la fiirsanayay xilliyada baryada la aqbalo ka mid ah yuu u dibdhigtay saasay mufasiriinta qaar kamid ah ay yiraahdaan tayib wa an salman radiyallahu anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri inna rabbakum rabbigin hayyun wa mid xishood badan kariimun oo deeq badan oo wanaagsan waa ah allah sifaatkiisa kamid tahay hayyun wa xishooda allah tabaaraka wa ta'ala laakiin xishoodka adoomada iyo xishoodka rabbi oo min sifaati alkamaal weeye alla tabaaraka wa tacaalana u sugan addoommadana markay sifadooda tahay waa sifo laa'iqu ah insaanka iyo aadamaha oo waa yani waxay raacsan tahay isaga abuurkiisaoo naqsiguba sidiisaba asal ah soo ma marka allah waa xishood badan yahay waana kariimo waa mid deeq badan yastaxyi wuxuu ka xishoon min cabdihi addoonkiisa idaa goortii rafaca uu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood ilayhi xagga alle markuu kor ugu qaado wuxuu ka xishoonay alle an yaruddahumaa labadii gacmood inuu ku soo celiyo inuu soo celiyo sifran ayagoo madhan ayagoo wuxuu yani ibir ah oo waxba ku jirin inuu alla ku soo celiyo waa ka xishooda akhrajahu waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey ila nasaa-iya nasaa mooye وصححه وحنا صحيحي الحاكم حاكم صحيحي ayib waxaa taxsiiniyey sidoo kale alimaam tirmidi xaafid ibn xajarna wuxuu leeyahay fi lfatxi albaari wuxuu leeyahay sanaduhu jayid sheekh albaanina waa saxiixi xadiidkan xadiidka waa sugan yahay rabbi tabaaraka wa tacala waa mid xishood badan oo kariim ah wuxuu ka xishoon addoonka xaggiisa hadduu labada gacmood u taago inuu ku soo celiyo labadii gacmood oo madhan ya xayun mu حي باني قريه لكن حيي واحد صاص هذه صاص حيي مدح شوط بدن واحد ولا بيع طيب ساعد وقريه ما جرت حيي يا حيي بيد قريه صاص صح هذه صاص عنكم حي توا نوع تصحيفها كجرا طيب حديث كوحو انت كتصيا in adoonku markuu baryayo aadaabta baryada inay ka mid tahay inuu gacmaha kor u qaado oo gacmaha taagto marka alla la baryayo in gacmaha la taago mashruuc wey bil khilaaf kuma jiro bal xadiidkeedu waa xadiid mutawaatir ah macnawiyan tawaaturka lafdiga iyo tawaaturka macnawiga ah. mutawaatir macna waa nebiga sal sallallahu alayhi wasallam akthar min mawdi' baa laga xifdiyey asaga oo gacmaha taaga oo alla baryaya saas macna marka mashruuciyadeeda khilaaf kuma jiro mashruuciyadeeda khilaaf kuma jiro allahumma meelaha qaarkood oo khaasa oo nebiga ay ka sugan tahay inuu baryo sameeyo gacmahana uu taagin ta'asiyan meesha iyada ah gacanta la taagi maayo meelaha khaaska ah ee waa la baryay ee sugan tahay haddana gacmaha uusan taagin siduu yeelay baan yeelaynaa soo ma laakiin meelaha kale mutlaqa ah gacmaha la taagaya ilahay baa la baryaya ayib gacmaha marka la taagayana sida mashruuca in in eh, sacab sacabka gacanta sacabkeeda iyo dhanka cad in cirka loo taago sidaas waa allahumma hal meel oo salaatu istisqa salaatul istisqa iyada nabigu saas uu fooriyay sallallahu alayhi wasallam ida taasasuga ama inta kale korba loo taasasa macna loo taagay tayib xadiisku wuxuu ka mid yahay oo waxay kuugu kaalmaynaysaa bimacnaa ducadaada in la aqbalo gacanta taagideedu gacanta taagideedu ducada aqbalkeedii asbaabta ka qayb qaadanaysay ka mid tahay waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan oo ay culimmadu u daliishadaan allah tabaaraka wa tacaala inuu kor jiro nusuusta kutusaysay ka mid tahay allah tabaaraka wa tacaala meel kasta ma joogo meelaan la garanayninna ma joogo mawjuudun fii kulli makaan sax maaha mawjuudun bilaa makaanna sax ma ah. labadaba ashaacirada iyo maaturidiyada iyo jahmiyadaa ku wareeray mawjuudun fii kulli makaan bay dhaheen markii lawaasim ayna ka bixi karin la saarayna mawjuudun bilaa makaan bay u boodeen mawjuudun bilaa makaanna waxaa la yidhi maba jiray ka dhigan tahay khatar waay marka waxaasoo dhan maxay ka cararayaan sifada culuwiga iyo inay sugaan istiwaaga allah inuu sarreeyo waa masalo fitri ah sooma sir fitri ah gacmaha inaad kor u taagayso kor u taaganayso waxay ku tusaysaa inuu kor ka jiro alla tabaaraka wa tacaala inuu kor ka jiro xataa dadka aan rasaa-isha iyo kutubta iyo gaani laftoodu Allah kor bay u aadaan dhankaana uma aadaan dhankaana uma kor bay u aadaan ha haddaad habar masaay ah oon malaha kitaaba gaarinba haddaad ku tiraado ilaahay xageeyu jiraa Mungu iko juu baikuleta so ah Mungu iko juu akorbu ah, kitabu kuleta basi ah, wa fitra ilahi ku abuuray allihii abuurtay baa ku abuuray inuu kor jiro wadaadki tafsiirka akhrinayna waa lagu kar la ilahi korbu jira bal waxa jirta arag so wax leeyab lama tawfiiq ilahi bas kale sallu sallu tawfiiq wa marka rabbi korbu jira makhluuqaadkiiso dhan nin mukaabira mooyee iyo nin shubahaad iyo balaaya galeen mooye makhluuqaadkiisu way isku waafaqsan inuu kor jiro ayib marka xadiisku taasuu ku tusaya وعن عمر رضي الله عنه قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيد إذا قرتي مد أوتاغو يديه لوديس كعمود قال وحيد كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوها إذا قرتي مد أوتاغ يديه لوديس كعمود في الدعاء بريضة نحن إذا مركوا لوضع كعمود تاغو لم يردهما labada gacmood ma soo celin jirin xataa yamsaxa ilaa uu masaxo bihimaa labadii gacmood wajhahu wejigiisa ilaa uu ku masaxo ilaa uu wejiga ku tiro oo wejiga mariyo labada gacmood ma soo celin jirin akhraja waxaa soo saaray atirmidiyu tirmidi baa soo saaray walahu hadithka waxa usugnaaday shawaahidu baa usugnaaday xaafidkaa wata hadalka weli walahu shawaahidu ahadith umar kacaysa buu leeyahy minhaana waxaa ka mid hadith axaadiista qaati ka aysa hadith ibn abbas xadiidkan cabdullahi bn cabaas radia allahu canhuma oo cinda abi daawuuda ku sugan iyo waayrihi abu daawuud ayrkiiba abu daawuud iyo eyrkii baa soo saaray wuxuu yidhi xaafidku wa majmuucuhumaa labadan xadiid isugeyntooda wa majmuucuhaa dheh wa majmuucuhaa axaadiistaa isugeynteeduna yaqdii wuxuu xukumayaa biannahaa ayadu biannahu dhe xadiidkani xadiidun xadiid inuu yahay xasanun oo xasana wuxuu yidhi xaafidku xadiidkaa hore cumar mid cabdullaahi ibnu cabbaas baa u markhaati kacaya axaadiis kalena way u markhaati kacaysaa axaadiista markii laysu ururiyo laysu geeyana waxay keenaysaa oo xukumaysaa axaadiistaasi xadiiskaasi inuu xasan yahay oo xasan likayrihi markii laysu ururiyo wuu xoogaysanayaa buu ka wadaa macana ayib xadiidka marka bal shawaahidiisii aan dib ugu noqon maxaa ka sugan xadiidka hore cumar ee tirmidi uu soo saaray sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira la yidhaahdo xamaad ibnu ciisa ibnu cubayda ku jira oo jumhuur muxadisiin ay daciifinayaan ayib saas daraaddeed sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa wuxuu ku daciifiyey oo wuxuu yidhi markuu jumhuur muxadisiin kasoo soo guuriyey inuu daciif yahay ninkaas ayuu wuxuu yidhi familuhu daciifun jiddan buu yidhi isagoo kale dacfigiisu xataa caadi meehe waa daran yahay xadiiska horarta sanadkiisa ninkaasa ku jira waana daciif ama xadiiska cabdullaahi ibnu cabbaas ee dambe isagana sanadkiisa waxaa ku jira a horta lafdigiisu waxa waaye lafdigiisu waxa weeye nabigu inuu yidhi sal lla ly slam laa tasturu ljudura derbiyada ha asturina man nadara fii kitaabi akhiihi bigayri idnihi fainamaa yanduru fi النار walaalkii kitaab uu leeyahay ruuxii fiiriyey isagoon u ogolaanin naar buu fiirinayaa salu llaha caza wajalla bibutuuni akufikum gacmihiinna sacabkooda iyo yani calooshooda alle ku barya walaa tas'aluuhu biduhuuriha gacanta dhabarkeeda allaha ku baryina faidaa faraqtum famsaxuu biha wujuuhakum markaad dhammaysaan baryada iyo gacmaha korutaageedana wejiga ku masaxa xadiidka ibnu cabaas lafdigiisu waa kaa waxaana soo saaray alimaam abu daawuud fii sunanihi laakiin markuu soo saaray wuu daciifiyey xaafidku inuu ku darana wayahay muusan ka aamusin abu daawuude wuu xukumay oo wuxuu yidhi rawaa hada alxadiia ruwiya hada alxadiidu min hayri wajhin bu xadiidkan hal weji ka badan baa lagu wariyey bu can muxamed ibnu kacbin baa laga wariyey bu كلها واهيم طرقنا ضمانتد oo ضعيف بود وهذا الطريق امثلها طريقنا انا اغرم بود طريقنا عبد الله بن عباس حديث كيسابا اغرم بود اسغنا وضعيف waa اسغنا وضعيف ficlan sidaas ويو dacfigiisu wuxuu ka imaanayaa waxaa ku jira raawi aan magaciisaba la sheeginba mubham ah. mubham kun waa majhul sama saas weeyaa marka isaguna waa dhaif ka horena waa dhaif waxaa soo saaray sidoo kaleeto ibnu maajah baa soo saaray shaahid kale shaahid kale xadiidku uu leeyahay baa ibn maajah soo saaray oo shawaahidda uu ibnu xajar tilmaamayo ka mid yahay asagana sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo saalix ibnu xasaan annadri oo matruuk ah kama fi taqiib saas macnaha saas daraaddeed duruqda xadiidkaasi gacmaha markii kor loo taago wejiga hal la masaxo xadiiska dhahaya duruqdiisa hal dariiq oo fayow kuma jiro duruqdiisuna wax is-xoojin kara ma ahe dacfigoodu waa daran yahay xadiiska haddii duruq badan uu leeyahay dacfigiisuna uu daran yahayna ma is-xoojiyo cinda jumhuuri lmuxadisiin allaahuma imaamu suyuuti baa masaladaa ku shaadoobayo wuxuu yidhi hadday duruqdu badan tahay dacfigeedu shadiid ba ha ahaadee farabadnidaasay isku xoojinaysaa buui waana mas'ale uu khaas leeyahay alimaamu siyuuti caleyhi raxmat ullah jumhuur lmuxadisiin waxay qabaan طرقده هدي ضعفigoodu shiduud yahay isma xoojinaya ismana kabayaan xadiidkaas marka waa xadiid daciif ah sidaas baradeed ba al-imam abu hatim ar حديث منكر بود حديث منكر شيخ الباني عليه رحمه الله سيده كله اسغن ارواقه كو ضعيف حديثه marka ma طيب طرق kale to badan waa leeyahay waxaan طرق kale waa ku soo aroray laakiin ضعفigoodu waa wada daray saas salaadid ma sugna walaw bacdu rag taxsiiniyey oo xadiiska xoogaa duruqdiisa sida xaafidku isugu xoojiyey isku xoojiyey waa jiraan waxaa ka mid a maalan alimaam asuyuuti caleyh raxmatullah waa taxsiiniyey waxaa taqriiriyey alxaafid almanaawi baa isaguna taxsiinka taqriiriyey marka waa jiraan culimada qaarkood oo xadiiska isku xoojinaya laakiin duruqdiisa marka la daraaseeyo dacfigu waa daran yahay ayib marka waa masalo maadaama xadiiskeedu ma sugan yahay mise ma sugna laysku hayo fiqhi ahaanna khilaafiye noqon karta fiqihaana khilaafiyey noqon karta oo ninka arka sida xaafid ibnu xajar iyo siyuuti iyo xadiisku inuu sugan yahay cidda arag waxay fatwoonayaan in wejiga lagu masaxay inay mashruuc tahay binaan cala alxadiid culimada aragta xadiisku inuu daciif yahayna waxay dhahayaan mashruuc ma aha wejiga in lagu masaxo binaan cala cadami hubuut alxadiis xadiiskan sugnayn agtood wa calaa hada alasas bay masaladu khilaafiyata marka saas macna masalada wajiga ma lagu masaxaya gacmaha mise lagu masaxi maayo waa mas'ala khilaafiya khilaafkeeduna wuxuu ka imaanayaa xadiidku ma sugaya mise ma sugna isagii baa la isku khilaafsay xadiidka marka waxaa xoog badan inuu daciif yahay oo sugnay al-imaam ibn mubarak alayhi rahmatullah uu karahaysan jiray gacmaha in wejiga lagu masaxo imaam malikna waa inkiray waxaa kaloo isagana karaahaysan jiray sufyaan al nawowi wuxuu yiri muxuu ahaayay markuu ka hadlayay laa yundabu ha ah, sunna maaha buuri in wejiga lagu masaxo gacmaha waxa ugu horreeyey oo arrintaa uu ku raacay ninkii loolan jiray alciz bn cabdisalaam sultaan ulculamaa ninka la baxay oo wuxuu dhihi jiray isaga laa yafcaluhu ilaa jaahil wejigoo gacmaha lagu masaxo ninaan waxba garanayna ama caqligiisa si wax ka yihiin baa wejiga gacmaha marmarya buuri yuu dhihi jiray isaga ciz ibn cabdisalaam marka arrintaasi adiga waxay u noqonaysaa sugnaanta axaadiista haddayna sugnaynna mashruuc maaha laakiin ninkii culimo ah ee aqoonteeda leh ee ijtihaadkeeda leh ee axaadiistu la sugnaadaan ee markaa fatwooda binaan calaa haada waa la masixi karaa fatwoodaay wax lagu eedo male bidcaad ku dhacdayna lama dhihi karo lanna dabeecadii masaa-ishii bidco iyo lahaan jiray mas'aladana dabeecaddeeda male masaa-isha noocan oo kaleetee daliilkeeda laysku khilaafsan yahay ma sugan yahay mise ma sugnaa cinda almuxadisiin weliba khaasadiina isku khilaafsan yihiin mas'alada ku dhisani bidca iyo ma gasho baashi ma gasho saas macna laakiin waxay gashaa masaa'il alkhilaafiya oo ijtihaadiya oo yasuuqu fiha alijtihaad waxa ka furan waa niqaash iyo in laystusaaleeyo iyo in laga doodo laakiin ruuxii kula garan waayo ra'yiga kala qaato oo daliilkoo ku qancay ama agtiisa ka sugnaaday ama intuu weydiiyey u fatwado taqliidiyey u raacay mubtadic baa tahay ma xukumi kartid salada marka dabeecaddaasay leedahay sida xooga badani waa inaysan sugnayn oo mashruuc ahayn laakiin aimadaasaa qaba waxay u qabaan xadiiska agtooda ka sugan sidaa way marka masaladaasi dabeecadooda sidaas way haddayna sugnayn hal daayo anigana qanaacadayda inayna sugnayn waay oo culimmada inayna sugnayn qabaan anigu muxuu ahayaan ra'yigooda ila xoog baday laakiin hadda meesha waxaa yaala xaafid ibn xajar iyo muxuu ahaayey siyuuti iyo aymo waaweyn baa meesha yaallo xadiisku la sugay hadday dhahaan waa la masixi karaa mubtadicaatiin ma dhihi karo ninkii ra'yigooda ku qancana mubtadic baata lama dhihi karo hawe una raacin hawe raacun ha noqonino muxuu ahaayey nin uu sheekhaygaa saas yidhi iyo waan iska raacsanayo oo ha noqonin ama sidaa ila qumanaatay diin ahaan ugu qanac hadday diin ahaan iyo daliil ahaan aad ugu qanacto ahlan wasahlan مسألة اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم